alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu والسلام calaa ashraf alambiyaai والمرسلين sayidina mxamedi wcalaa آله وصحبه waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah على kulli xaal waxaynu ku jiray adaabtii looga baahnaa qofka xaajada gudanaya marka waxaa inoogu dambaysay wa tacda shajaratin muhmira geed midhayse hoosteedna ku xaajo gudan maayo walow xataa xilligii ay midhaha bixinaysay bayay ahaanine markaa midhahaasina waa midhihii dee la cunayey saa dhirta markaa midhaha la cunee leh ama midhaha markaa udugee la udugsado leh ama markaa la isticmaalo sida geydhayaashiiyo wixii lamida mida ayadana markaas waa kala dheeraanayaayoo le'anno markaa dee dadkii ayaa ka faa'iidaysanaya marka haddii dee meeshaasi meel lagu xaajo guto ay noqotona dadkii ayaa markaa qudhumaysanaya oo ka dheeraanaya walaa yatakallamu hadli maayo wayastabri'u waa iska dheeraynaya waa iska ilaalinayaa min albawli kaadidii wayaquulu waxa odhanayaa idaa dakhala marka uu doono inuu galana bismi illaah ilaahay magaciisa aan ku gelaya allaahumma innii acuudu bika ilaahayo waxaan kaa magangelayaa min alkhubusi shayddaanka kiisa labo walkhabaa'isi ee kiisa dhadig waidaa kharaja markuu doono inuu baxana qufraanaka ilaahay ow dembidhaaf gaaga ayaan ku weydiisanaya aboon alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii adhaba cani aladaa wixii idhibaya iga tegsiye wacaafa'anii bilaabooyin badana iga caafiyey ayaa markaa mahadle waxa uu sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala walaa yatakalam qofku hadli maayo markaa uu xaajo gudanayo allaahumma dee daruura inay markaa timaaddo mooyaane haddii markaa u baahdo dee hadalka wuu hadli oo ilmo yaroo meel ku sii dhacaya ama qof markaa dee bahal uu ku soo socdooo kale <clears throat> wuu la hadli laakiin daruura haddaanay jirin waa inuu aamusnaadaa waxaanay u deliishanayaan xadiidka abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo ay warinayeen culimada qaarkoodna ay xasanka ku tilmaameen sheekh albaanina akhiiran oo markaa tasiixinaya walow markii hore uu tadciifiyey xadiidkaasi wuxuu odhanayaa nebigu sala allah alay sl wuxu laba nin yay bixin ayagoo doonayay inay xaajo gutaan oo cawradoodii fayday oo haddana sheekaysanaya ilaahay arrintaas waa ugu cadhoonayaa waxaa kaloo isagana xadiid imaamu muslim uu warinaya uu tilmaamayey nebiga sala allahu alay sl isagoo xaajo gudanaya ayaa nin soo maray markaasuu salaamay nebigu sala allah alay sl salaantii markaa kama u celinnin walaa yatakalamu markaa hadli maayo wayastabri'u qofku waa iska hubsan waa iska beri yeelayaa min albawli kaadidii isla markaba kaadidii oo ka socota ama aan ka soo dhammaanin yacnii isijoon maayo oo dabeetana kaadidii intay ka timiqlayso ay markaa jidhkiisii ay nijaasaysee waa inuu iska hubiyaayoo markay ka dhammaato oo markaa isijoodaa oo waxay leedahay markaa haddee yacni inuu dhaqdhaqaaq sameeye iyo inuu ix sameeye iyo xubinkiisa taranka xididkiisa inuu gacanta soo mariyo iyo waxyaalahaas ayuu samaynaya oo adigu waa inuu iska hubsadaa uun inay kaadidii ka soo dhammaatay oo markay ka soo dhammaatay uun markaa uu sijoodaa waana markaa arrimaha cadaabulqabriga keenaa inuu markaa qofku kaadida iska hubsan waayo iska dhammayn waayo waayo xadiidka eh, ay warinayaan imaamulbukhaari iyo muslim waxa uu tilmaamayey nebigu sala alla alay sl ibnu cabbaas baa laga warinayaae inuu soo maray laba qabri markaasaa wuxuu idhi labada qof ee halkan ku jira waa la cadaabayaa laguna cadaabi maayo arrin weynoo inay ka tagaan oo ay iska gooyaan uu ku adkaa midkood wuxuu a laa yastabri'u min albawl ama laa yastatiru ama laa yastansihu iskamuu dheerayn jirin iskama asturi jirin iskama beri yeeli jirin kaadida ee kaadujadu saasay ugu dhici jirtay wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima ka kalena aafadaasaa lagu ibtileeyey mid dadka isku dira oo warka markaa dadka u kala qaada ayuu ahaa saa daraaddeed buu marka cadaabulqabriga uu ku mutay wa yaquulu waxaa odhanayaa idaa dakhala marka uu gelayo markuu gala maahay markuu doonayo inuu galo bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan ku gelayaa buu odhanaya allaahumma yaa allow innii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubusi shayddaanka kii sallab walkhabaa'is iyo shayddaanka kii sadhadig ayaan kaa magangelayaa sidaana in odhan jiray xadiidka bukhaariiyo muslim ayaa markaa tilmaamaya wa idaa kharaja marka uu doonay inuu baxana khufraanaka wuxuu odhanayaa as'aluka allahuma inni as'aluka khufraanak ilaahayow dembidhaafkaaga ayaan ku weyddiisanayaa abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnumaajaiyo ayaa warinayo intaa in la odhanayaana ee waa saxiix oo muxuu markaa ka dembidhaaf weyddiisanayaa waxay leeyihiin culimada qaarkood waxay dhahan intaa yaree aanu ilaahay xusaynin ee uu halkaa ku jiray ayuu markaa dembidhaafka weyddiisanaya iyo maya ee cabsi uu ka qaba markaa inuu nimcooyinkaa ilaahay ugu nimceeye mahadnaqoodii ama siiba nimcada markaa halkaa uu ku helay ee markaa wixii calooshiisa ku jiray intuu wixii faa'iidada lahaana ilaahay markaa jidhka u geliyey intii kalena ka soo saaray nicmadaa mahadnaqeeda markaa inuu ku gabood faray cabsi uu ka cabsanaya dalkeed buu dembidhaaf weydiisanaya alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay boo dhan alladii allihii adhaba cani aladaa dhibtii iga tegsiiyey iyo wixii dhibayey wacaafaanii waxyaalo badanoo dhibaatooynan iga caafiyey allahaasayaa maadli ibnu maaja baa intaa warinaya laakiin sanadkeedu intaa waa daciif faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadama wa fii ma siyati fii muujibaati alqusli maydhashada wixii waajibinayey ayuu halkan inooga hadlayaa qusligu waxa weeye sayraanulmaayi cala shay asalkiisa waxaa layahay biyahoo ku dureero oo ku socda wax xagga sharci ahaanna sayraanulmaayi cala jamiici albadani biniyatin makhsuusa waa biyaha ku dureeraya ee lagu shubayo jidhka dhammaantii ayadoo qofku markaa niyo cibaadana uu niyaysan yahay ugu jeedo wa yajibu alquslu maydhiddu waa waajibtaa min khamsati ashyaa shan shay ayay ka waajibtaa min ilaaji alxajabati filfarji xubinka taranka ee labka intiisaa hore oo ku qarsoodna filfarji xubin taran oo dhadig ayay ka waajibtaa wa min khuruuji ilmaniyi maniya biyaha taranka soo bixiddeedana waa ka waajibtaa wa min alxaydi waannifaasi dhiigga xaydka iyo nifaaskana waa ka waajibtaa walwilaadati iyo dhalmo waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wayajibu lquslu maydhigu waa waajibaa min khamsati ashyaa shan shay marka ay mid ka mid yimaado ayuu markaa maydhigu qofka ku waajibaa arrin lixaad ay ku deli jireen oo dhimashada ah, ayuu markaa sheekhani dhaafay waayo qofkan isaga waxba ku weyn waajibina wax cid kale markaa ku waajibtay oo dadka kale ee muslimiinta ku waajibtay oo fardu kifaayo weeye laakiin shantani qofka ayay markaa ku waajibinaysaa maydhiga markaa isaga ku keenaysaa ka koowaad wuxuu hi min ilaaji alxashafa waa xubinka taranka intiisaa hore ee la gudo oo markaa ku qarsoonta filfarji xubinkii taranka ee dhadiga ku qarsoonta ayaa la yidhaahdaa intaa markaa haddii ay markaa isku qarsoonkaa labadaa xubin ay timaaddo maydha ayaa waajibaya waxaana u deliilaa xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi jalasa bayna shucabiha alarbac ninku markuu fadhiisto haweenada laamaheeda afartaa waa lugaha iyo gacmaha dhexdooda uma jahadaha dabeedna hawshii uu ka guto faqad wajaba calayhi alquslu maydha ayaa ku waajibay riwaayo muslim waxay leedahay wain lam yunzil walow biyihii taranku yaanay kaba imaninbe ama wamasa alkhitaanu alkhitaan riwaayadkai qaarkood waxay tilmaamayeen oo markaa labadaa la guda ay saabtaan ama wajaawasa alkhitaanu alkhitaana uu ka gudbo ooy markaa isku qarsoomaan maydhigaasi wuu waajibay oo labadoodaba wuu ku waajibay walow yaan biyaba taranba aanay ka imanine wa min khuruuji almaniyi qodobka labaad waxa weeye biyaha taranka oo soo baxaa ninkii iyo haweenaydiiba haddii ay biyaha taranku ka soo baxaanna maydhi baa ku waajibay waayo sida uu tilmaamayo xadiidka saxiixa imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan musleym haweenaydaa lo odhan jiray ayaa nebiga sala allahu calayi wasalam u timi markaase waxay tihi ya allah in la yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodee fa hal cala almar'ati min guslin idaxtalamat haweenayda ma lagu leeyahay wax maydhashaa haddii ay ixtiraamto oo bimacnaa dee ninkeediiyo iyagoo markaa isu tegaya ay ku riyooto ama mid kaleba ma lagu yeelanayaa maydhi qaala nebiyu sala allah alay slm wuxuu idhi idaa ra'at ilmaa haddii ay biyihii taranka markaa ay ka soo baxaan oo ay aragto maydhashadaasi waa ku waajibayaan haweenay markaa umusalama oo xadiidka iyaduna warinaysay ayaa wejiga markaa dabooshay markaasaa waxay tihi yaa wa taxtalimu almar'a oo dumarkuna ma riyoodaano waxyaalaha ah ma arkaan markaasaa nebigu sala alla alay slm nacam taribad yamiinik yamiinuki fa bima yushbihuha alwalad haddaa muxuu ilmuhu gu ekaadaa buu yidhi ilmuhu yacnii labadaa biyow hadba koodii horreeya ama koodii xoog noqdaa xoog wata ayaa ilmuhu u marka haddaanay se ragga soo baxaya aanay lahayn muxuu ilmuhu ugu ekaanayaabaa nebigu sala allahu alay wasalam uu marka manidaasi haddii ay soo baxdo oo ninkii iyo haweenaydiiba ay arkaan maydhigi waa ku waajibayaa sidaynu horeba u soo tilmaannay biyaha taranka biyoyow kaloo u weeg baa jira laakiin waxaa lagu kala saaraa manidu waa midda koowaadee ayadu yacnii macaansi iyo booddo ayay ku soo baxday biyo dareerahoo iska soo baxa maaha oo marka hore markaa dee shaawiya macaansi bay ku yimaadaan soo bixid ayay boodda ayay ku soo baxaan culimmadu xataa urtooda ayay markaa tijaabiyeenoo intay uriyeen ayay waxyaalo kalena haddana say u dadaalayeen ayay la uriyeenoo dabeetana wixii ay ur ekaadeen ayay inoo sheegeen oo waxay yidhaahdeen urta markaa dalciga ama ubaxa timirta ayay markaa la ur ama qooshka oo kale ayay la ur yihiin inta uu qoyan yahay markanay qallashana ukunda ama beedka qaybteeda cad hadiya goraale weliba marka la kariya iyabaa la gartaa in waa qolofoo waa inta la yska ridqo inna waa in cad inna waa inta hoosee xuukada ahe hadiya goraale hurudda ama jaallaha markaa tan dhexe ee caddaankaa ayaa marka ay qallashana la ur tahay ayay yidhaahdeen saddexdaa yacnii khawaas hadii ama afartaa mid ka mida ah haddii laga helo qofkaasi inuu maydho ayaa waajib ku ah maniduna siday doontaba ha ku timaadee waa daahir bay leeyihiin culimmadu waxaana u deliila xadiid imaamu muslim warinayo oo caayisha ayaa waxay leedahay waxaan isarki jiray anigaoo marada rasuulka sala allahu alay wasalam manida saa uga jebinayo uga xoqaya dabeedna waa ku tugan jiray bay tidhi dee haddii ay wuxuu nijaas yahayna ka xoqidiiyo ka jejebin kuma daahirowdaa in la maydho ayay ku daahirowdaa markaa inaana nijaas ahayn ayayna tusinaysaa waxaa jira laba biyayow oo kaleo iyaguna u eeg mid waxaa la yidhaahdaa madi waa biyo cad oo jidhicsan oo lasijo hoodhaga had iyo goraale qofku markuu hamoodo ayay ka yimaadaanoo si dareera bay ayagu uga yimaadaan yacnii ayagu booda iyo macaansiya inta badan ma yeeshaan qofkuna inaanu dareemin baaba la arkaa oo markaa maradiisa un qoyaan iyo wax ku arko midna wadi ayaa la yidhaahdaayoo iyagu waa biyo cadoo adag yar waxoogayna markaa yar calowana weeye xagga manidii adkaanshaha markaa ay ka yar shabbahaan hadya gooraalan waxay yimaadaan bay yidhaahdeen markaa qofku wax culus qaado ama kaadiya dabadeed bay yimaadaan ama waa dee waxaanay qolyadan qayishee baalkaa lagu ibtilay ay tilmaamaan inay ka yimaado ayaguna labadani waa laba shay oo nijaas ah oo weysadii burinaya laakiin maydhi ma waajibinayaan waayo xadiid baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi imaamu tirmidi uu warinayo min almadyi alwuduu wa min almaniyi alqusl minida waa laga maydhaa laakiin madida eh, weyso in meeshiina marka ay kaa gaadhayn aad iska taahiriso aad kana weysaysato ayay keenaysaa haddii qofku waxaan ka soo baxay uu kala garan waayo talow mamaniba mamadiba hurda ayuu ka soo kacay kacayoo markaasuu maradiisii ku arkay waa kala garan waaye kii uu doonu ka dhigayaabana culimadu hadduu doono mani ka dhiganoo wuu ka maydhan hadduu doono madibu ka dhiganoo jidhka iyo maradiisa saalay gaadheen buu ka maydhi waanu kana weysaysan waalku markaa suwadkuna waman yashuka hal maniyun dahara aw huwa madyun bayna dayni khuyira haddii uu qofku ka shakiyo waxaan ka soo baxay ma mani baa mise waa madi bayna dayni khuyira labadaas ayaa markaa la doorgelinayaayo ku doono ayuu markaa ka dhiganayaa wa min alxaydi waannifaas xaydkii iyo nifaaskiina ayadana maydhigii waa ka waajibaa soo bixiddooda way ilaahay baa yidhi factasilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuhunna xataa yadhurna faidaa tadaharna faatuhunna min xaysu amarakum allah yacnii dumarkii ha u dhowaannina intay ka daahirsanayaan markay caadada leeyihin markay daahirsanana halkii ilaahaydin faray uga taga ummadduna markaa waxay ku ijmaacday inay inay labadooduba ka maydhaanin xaydka iyo nifaaskaa inay waajib tahay walwilaada midana dhalmo ruuxa dumarka haddii ay dhasho iyadana maydhigi waa ku waajibayaa li'annu meni markaa ururtay oo guntantay uun markaa weeye waa markay si caadiga ah u dhasho haddii markaa haweenadii laba qalabana lafdeedana oo dariiqii muctaadka aha midaan ahayn markaa ay ka soo baxdo ayadana markaa waa masale markaa isu khilaafeenoo waa ku waajibayo kuma waajibayo labadaba markaas way yidhaahdeen faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadama wa fii ma sayati fii furuudi lqusli maydhashada faralyaalkeedii ayuu fasal yahay furuudulqusli maydhashada faralyaalkeedu shay-aani waa laba shay uun alawalu ka horeeya anniyatu waa niyo wahuwa an yanwiya waa inuu yeeyo rafca aljinaaba janaabo koryeelkeed ow rafca alxadad alakbar xadadkii weynaa iska koryeelkiisa ow farda alqusli maydhasho faralkeed ow naxwa daalika ama kaa wixii la mida goorma ayuu niyoonayaa cinda qasli awali jus'in jusga iyo qaybta ugu horraysa markuu maydhayee min badanihi jidhkiisa ka ahaatay ahaanii ka labaadna waa qaslu jamiici shacarihi timihiisa dhammaan inuu wada maydho alkahiifi kuwii fara badnaa walkhafiifi iyo kuwii fududaaba wa jamiici basharatihi iyo jidhkiisa oo dhan xataa maa taxta qulfati alaqlafi xataa kii eraayee markaa buurye qabka ahaa buryihiisa wixii hoostiisa ahaa inuu markaa maydhaa iyaduna waajib ayay ku tahay waxau sheekhu leeyahay furuudulqusli shay-aani maydhashada faralyaalkeedu ama arkaanta looga baahan yahay waa laba shay alawalu ka horraya anniya waa inuu niyeeyo dee waxaan markaas u maydhanayo ma jineebuu markaa ka maydhanaya ma yacnii maydhi kaloo sunnaabuu u maydhanayaa waa inuu niyeeyaa innama alacmaalu binniyaad acmaashu waxay ku ansaxaa niyooyinka inaad iska qabowsanayso ama uskagaad ka maydhanayso iyo inaad markaa dee jinaabo iska kor yeelayso waxa kala saarayaa uuni waxa weeye niyada markaa wahuwa an yawiya waa inuu niyeeya rafca aljinaaba rafca aljanaaba janaabo iska koryeelkeed waa inuu niyeeyo xuunkeedii ow rafca alxadadi alakbar ama xadadkii weynaa iska koryeelkiisa waa inuu niyeeya ow farda algusli ama maydhasho faralkeed maydhasho farala waa inuu niyeeya aw naxwa daalika makaayo wixii lamida waa inuu niyeeya rafca xadad oo kale aw ilqusl alwaajib aw ilqusl mafruud ayuu markaa niyeynayaa maydhasho qurhan markaa niyeyn maayooo dee maydhashadiia ah mid cibaadiya mid caado ah labadaba isugu jirta ciddii markaa dee sida masalan qofay dee manidii oo kale ka soconaysana istibaaxa ayuunbuu niyoonaya ayay yidhaahdeen wakhtigeeduna waa goorma dee waa faralka ugu horreeya agtiisa oo cinda qasli awali jus'in jusga iyo um, qaybka ugu horreeya maydhidiisa agtiisa ee min badanihi jidhkiisa ka ahaatay halka ugu horraysa ee jidhkiisa uu ka maydhayo ama jidhka xaggiisa sare ha ka bilaabo ama xagga hoose ha ka bilaabo tartiib ma leh inkastoo sunnuu yahay dee dhinaca midig in lagu bilaabo haddana dhinaca bidixu xaggaa madax iyo sare lagaga bilaabo haddana meel alliyaaliya meeshuu maydhigaa kaga bilaabo ayuunbuu markaa niyeynaya halka ugu horraysa ee jidhka ka miduu maydhayo ayuu niyoonayaa wixii markaa ka horreeya niyadaasi iyada maydhigeedu ansixi maayo ahaanii ka labaadna waa qaslu jamiici shacarihi waa inuu tindiisa oo dhan wada maydha ama timihiisa alkafiifi markaa kuwii faraha badnaa waalkhafiifi iyo kuwii fududaa waa inuu wada maydhaa kaiif waa kuwii aan jidhka laga arkaynin khafiifna waa kuwii jidhku ka muuqanayay wa jamiici basharatihi jidhkiisa oo dhan waa inuu wada maydhaayo biyaha wada gaadhsiiyaa xataa maa taxta qulfati alaqlafi xataa kii aan la gudin halkaa balagtiisa wixii markaa ka hooseeyey inuu markaa maydhaa waajib ayay tahay oo jidhka oo dhan uu wada gaadhsiiyo waxaanay markaa deliishanayaan xadiid abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan walow sanadkiisa markaa la daciifiyey waxa uu leeyahy jubayr ibnu mutcim nebiga sala allahu alay slm agtiisa ayaan markaa ka sheekaynoon ka hadallay maydhashada sidaa loo maydhanayo janaabada looga maydhanayo markaasaa nebigu wuxu uhi amaa ana aniga miyaa waxaan qaadayaa kafgayga muggi ayaan qaadayaa buu saddex jeer markaasaan madaxayga ku shubaya intaa kadibna jidhkayga intiisa kale ayaan biyaha wada gaadhsiinayaa xadiidka waxaan leeyahy imaamu axmed iyobaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslimna isagoo markaa mukhtasara ayay warinayaan ama ana fa afiidu calaa rasi alaaa maraatin saddex jeer ayaan markaa madaxa ku shubaya ayuu ahaa kan markaa ay warinayaan abu daawud iyo ibnu maaja iyo daciifkaah kan markaa kale weeye cali bni abi taalib ayaa laga warinayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi man taraka mawdica shacrati min jasadihi min janaaba qofka ka taga tin meesheed oo jidhkiisa ka midoo isagoo jinaabaysanoo jinaabo ka maydhanaya oo aanu maydhin fucila bihi kada wa kada min annaar waxa iyo waxaas ayaa lagu samaynayaa oo naar ah dabeetana wuxuu leeyahay halkaasaan dimaayiga ka colaadiyeeyoo wixii ka dambeeyey waan iska gaabin jiray si markaa dee aanay waciidkaasii haleelinoo meel aanay markaa biyuhu gaadhinin aanay u imanin marka waa inuu oo dhan qofku wada gaadhsiiyaa sunnayaasha ayaanaynu ku arki doonnaa meelaha loo baahan yahay in la gaadhsiiyo wa sunanuhu haddaba maydhashada sunnayaasheeduna asiwaaku waa cadayasho wa tasmiyatu iyo ebbamagacabdiyo bis igu qabso walwuduu' iyo weysaysi qabla alqusli maydhashada ka hor wa tacahudu almacaatifi meelahan laabma ee isku laalaama iyana waa inuu ku dadaalaa wa taqliilu shacari timihiina markaa waa inuu gacantii hoos geliyaa wa dalku waa inuu markaa gacantii jidhka wada mariyaa watahliisu waa inuu saddex saddexeeya oo saddex saddex uu ka dhigaa waxau leeyahy sheekhu wa sunanuhu sunnayaasha weysadeen maydhashadu waa fara badan yihiin laakiin waxoogay ayuu inooga soo qaatay wuxuuhi asiwaaku ka koowaad waa cadaysho oo waxaa looga qiyaasanayaa umbay leeyihiin weysadii mar hadday lowlaana shuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kulli wuduu' dee maydhigana markaa weysadii ayuunbuu la mid yahayoo kaas ayaan uga qiyaasanaynaa bay yidhaaheen wa tasmiya eebba magacowgiisa iyo bismillaah inuu markaa qofku yidhaahdo ayaa iyaduna sunnaahoo niyada uu la xidhiidhiyo ayadana waxay dee uga qiyaasanayaan untii markaa weysada dee dikri ayuun baanu markaa uga qasinayaa iyo layna qur-aan uga qasin maayo walwuduu'u qabla alqusli maydhashada ka horna waa inuu weysaystaa see wanaagsani dee qofku marka hore waa istijoonayaayoo waa weysaysanayaayo kadib ayuu markaa jidhkiisii biyaha wada gaadhsiinayaa mar hadduu dee marka hore uu sii istijooday oo u weysaystayna waxba ha dhowto xubnaha taranka taabashadooda wuxuu uga baahan yihiba ma jirto ilaa waa kan markii hore sii maydho biyahawn inuu gaadhsiiyo way xataa haddii uu markaa dee gaadhsiiyo waxba weysadii ka noqon mayso walwuduu'a qabla alqusli waana sida markaa nebigu sala allahu alay wasalam uu samayn jiray weysadaa markaa ka horraysa maydhashada waxaana yidhaahdaan haddii oo masalan qofka uu xadadkii asqarkaa iyo kii weynaa labadaba ku wada sugan yihiin waysadan hore wuxuu la niyoonayaa rafculxadad xadadkii yaraa iskuryeelkiisa laakiin hadduu weyse qabo oo masalan waa maxay qofka isagoo dee weyse qabo iska fadhiyay biyihii taranku ka yimaadeen taa waa kuwii shaaficiyadu odhanayay weysadii ka jabi mayse laakiin maydhi unbaa lagu yeeshay isagoo saa u qaba haddana marka inuu weysaysto mar hadduu maydhanayo ayaa la sunneeyaa markaa waxay dhaheen taa wuxuu la niyoonayaa sunnat alqusli ayuunbuu la niyoonayaa ee rafca alxadad ma niyoonaya yara ilaa xadadkii yaraa waabuu ka sii maqan yahaybe wa sunnat alqusli nawaali akbara turida can diddin wa ila lasqara waa halkuu markaa subadku walwuduu qabla alqusli waa yacnii markaa qofku labadanba u wada niyeeyo maydhashadan iyo hadduu labadaba markaa u wada niyeeyo weysadii iyo maydhashadii labadaba haduu wada niyeeyana ayaduna waa u xasilaysaa wa tacahudulmacaatifi meelaha jidhka isku laabma ayaa tacahud iyo dadaal waa ku sameeyaa oo imminka haddii adbiyha dusha uun iskaga shubto oo aad dabeetanada ka soo baxdoo tidhaahdo waan markaa daahirsaday maa daahirsanin leanna waxa la hubaa inaanay kilinkilladaa gaadhaynin waayo gacantii qarinaysa marka waa inaad kilinkilooyinkii gaadhsiisaa meelaha salcamaa waa inaad gaadhsiisaa meel alliyaaliyo meeshii markaa jidhkaagaas laabmaysay ee albiyuhu laga yaabay inaanay gaadhin dhammaan markaa waa inaad wada gaadhsiisaa haddii kale markaa qof aan weligiiba janaabada markaa iska daahirinin ayaad noqonaysaa aad soo baxaysaa wa takhliilu shacari timahana markaa in la takhliiliyo la dhex geliyo kuwii madaxa iyo kuwii garhkaba markaa dee in markaa gacantii la gaadhsiiyo si fiican loo qooyo ayaa markaa iyaduna sunnaa wa waa haddii dee la'aantood markaa ay biyihii ku gaadhayaan wadalku dalkin iyo duugid ayaa markaa la sunneeya inaanad biyogun intaad ama qasawadii soo saagto uun sharalaxaanad isku siinin ama biyaha un saane inaad jidhkaagii markaa gacanta mariso oo aad markaa gaadhsiisaana ayaduna sunnayaasha ayay ka midtahy wataliiu inaad saddex saddexayso oo markaad dhinacan maydhayso saddex jeer markaad madaxii maydhayso meel kastood maydhaysa markaa inaad saddex jeer aad maydho ama jidhkii saddex jeer aad maydhaana sunnayaasha ayay markaa ka mid yihiin faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'tii fii shuruudi dahaarati cani ilxaddaayni labadii xadad xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaa marka uu qofku ka daahirsanayo shuruuddii markaa laga maarmaanka ahayd ayuu halkan markaa sheekhu inooga hadlayaa wa shuruudu dahaarati dahaarada shuruuddeedu canilxadadi alasqari walakbari xadadkii yaraa iyo kii weynaa marka laga daahirsanayo al islaamu islaamnimo ayaa la shardiyaa watamyiizu tamyiizya wax kala galashaa la shardiyaa waalmaa'u taahiru lmutahiru waxaa la shardiyaa biyo taahira oo mutahira oo waxna daahirinaya waxau leeyaha sheekhu washuruudu tahaara can alxadai alasqari walakbar xadadka yar ee wixii weyse waajibinayey iyo xadadkii weynaa oo kii maydhi waajibinayey marka laga daahistay shuruuddooda alislaamu weeye wa tamyiizu iyo wax kala garasho ma ansaxayo markaa maydhi iyo weysa gaal kama ansaxdo midaan mumayisa inaan waxba kala garanayna kama ansaxdo le'anna waxay leeyihin waa laba cibaado oo u baahan niyo gaal iyo midaan mumayisayna wax niyaahoo ay ahal u yihiin oo u sugnaatay ma jirto saddex shardi baa jira oo cibaado kasta shardi u ah midi waa islaamnimadaa bide waa tamyiiza iyo wax kala garashada shardiga saddexaadna waa alcilmu bilkayfiya cibaadadanuu qofkani gudanayo waa inuu kayfiyadeed iyo qaabkeeda waa inuu garanayaa cibaadadaasaa jirto unoo dabeetana waan iskala imanayaa ma ansaxayse waa inuu kayfiyadeed iyo qaabkeedana waa inuu garanayaa saddexdaa shardi waxa weeye saddex shardi oo shardi u ah likulli cibaadatin laga maarmaan u ah walmaa'u daahiru lmutahir waxaa kaloo la shardiyaa oo dahaaradii loo shardiyaa hadday weyse tahay iyo hadday maydhasho tahayba biyo ayaa loo shardiyaa daahira oo naf u daahira haddana mutahirahoo waxna daahirinaya biyaha waxaa la arkaa inay daahir yihiin laakiin aanay waxba taahirinaynin waynu tilmaami doonnaa biyaha hadday dee ama qoosh oo kale ama waxyaalo daahiri ay dee ka kaxeeyaan biyanimadii lafdooda waa u daahiro ku nijaasayn maayaan laakiin waxba kuu daahirin maayaan marka waa inay lafdoodana daahir u yihiin waana inay mutahir lilkhayr waa inay yihiin oo ay daahirinayaan alislaamu watamyiizu waalmaa'u daahiru lmutahiru ayaa shardi ah le'anno markaynu maqaasida tilmaamaynay oo ay ka mid ahaayeen weysada iyo maydhashada wasaa'isha markaa saddex maqaasida ka mida lagu gaadhayay biyaha daahirka ah ee mutahirkaa ayay ahaayeen mar haddaynu sidaa nidhi falaa yasixu rafcu lxadat xadad koryeeliddii wala isaalatu najasi nijaas tirideed ma ansaxaya ilaa bilmaa'i almutlaq biyo la sii daayo oo biyo uun la yidhi mooyaane wa huwa maa nasala min asamaa'i waa wixii samada ka soo daay ow nabaca min alardi ama dhulka ka soo burqaday wuxuu leeyahay xadad koryeelkii ma ansaxayo oo xadadku waa arinkan ictibaariga ee xubnaha ku imanaya ee qofka u diidaya salaadda ansixitaankeedii ka waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahaa mancigan ku imanaya iyo diidmadan qofka loo diidayo salaaddii inuu markaa guto kaana xadas waa la yidhaahdaa asbaabta lafdeedana xadas waa la yidhaahdaa marka falaa yasixu rafcu اlxadaث ma ansaxayo walaa isaalatu najas nijaasiska tirideedna ma ansaxaysa ilaa bilmaa'i lmudlaq biyo la idlaaqay oo la sii daayo waa biyo la yidhi oo aan waxba lagu xidhin waxba lagu qaydin ama haddii wax lagu yacni qayd laasima hoon ka hadhaynin sida maa'ulwardi oo kale ama maa'un daafiq oo sifo lagu xidhay saasoo kale waynan ahayni wayna biyo un yihiin ama waxa lagu xidhay ee lagu qayde lagu dabray wax markaba ka fakanayoon laazim ahayn waa inuu yahay sida maaulbiir iyo maaulcayni iyo inta ay ku jiraan bay maaulbiir iyo maaulcayn yihiin mar haddaad ka soo qaadato biyounbay noqonayaan wahuwa maa nazala min asamaa'i waa wixii samada ka soo da'ay ow nabaca min alardi ama dhulka ka soo baxay si ay doonaanba ha ahaadaane lannu falam tajiduu ma anfatayamam haddaydaan biyo helin gebagabaysabaa ilaahay yidhi ninkii reer baadiye ahaa ee xadiidka saxiixa bukhaariiyo muslim markii uu masaajidka qayb ka mida ah ku kaajay waa kii nebigu sala alla alay slam inay waadaan biyaa soo qaada oo ku shuba kaadidiisii markaa inay biyuhu daahirinayaan dee aayadda iyo xadiida iyo xadiida kale faraha badan ayaa markaas inoo tilmaamaya wax kaloo markaa meeshooda gelayaana ma jiraan waxyaale markaa dee dhagaxiyo wax daahirinaya iyo istixaalaya waynu aragnay iyo mararkii qaarkood ciidda oo wax daahirinaysana ayadana waynu arki doonnaa fa idaa tagayara طacmulmaayi wallahu aclam